alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed faslun ay hada faslun kani waa fasal walaa yatacallamu ila miman kamulat ahliyatuhu wa daharat diyaanatuhu cilmiga ka baran maayo ilaa miman kamulat mid dhammaystirantay mooyaane ahliyatuhu ehelnimadiisa ehelnimadiisa waxaa loo jeedaa inuu cilmigii u ehel yahay oo cilmi leeyahay wa daharat diyaanatuhu ay muuqatay diintiisu wa taxaqaqat ay xaqiiqowday oo sugnaatay macrifatuhu aqoontiisu washtaharat ay caanbaxday siyaanatuhu dhowrsanaantiisu intaasba mid ay ku sugnaatay oo dhammaystirantay mooyaane ku kale cilmiga ka baran maayo oo ruux jaahilaan cilmi lahayn ma odhanaayo cilmi ibar waayo hadduu jaahil yidhaahdo cilmi ibar waa luminayaa ruux markaa diintiisii aan lagu kalsoonayn iyo taqwadiisii aan lagu kalsoonaynna isagana markaa kama baranaayo cilmigee ka baran maayo faqad qaala maxamed ibnu siriina waxau yidhi maxamed ibnu siriin taabicigii la odhan jiray wa maaliku bnu anas imaamkii maaliku bnu anas la odhan jiray waa saaxibuulmadhab wa ghayruhumaa iyo ghayrkoodba waxay yidhaahdeen oo min asalafi salafa ka midi haada alcilmu diinun cilmigani waa diin cilmiga la tilmaamaya la ishaaraya waa cilmiga shareecada haadal cilmu cilmigan shareecadu diinun diin weeye barashada la baranayaa waa diin camalfalka lagu camalfalayaana waa diin fanduruu eega caman ta'khuduuna diinakum ciddaa ka qaadanaysaan diintiinna eega wuxuu sheikhu tilmaamayaa cidda cilmiga laga qaadanayaa waa inay tahay cid dhowrsoon oo cadaalad iyo diin iyo cilmi mid walba leh haddii aanu cadli ahayn oo lagu kalsoonayn cilmi laga qaadan maayo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ilaahay wuxuu yidhi hadduu idinla yimaado faasiq war idinla yimaado iska hubsada marka khabarkii caadiga ahaa markuu sheegayaa la iska hubsanayaaye ma diin baa laga qaadanaya ruux faasiqa ruux faasiqa in diin laga qaato yacni ma aha waa in markaa caddaaladdiisu ay sugnaataayo diyaano uu leeyahay oo taqwo iyo markaa lagu yaqaanaa waana inuu aqoon shareecadii u leeyihi haddaanu aqoon shareecadii u lahayn dee waxa laga dheefaya waa dalaal xadiiskii muxuu sheegayay sheegayey qabdulcilmiga tilmaamayey in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alculamaa walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa'i xata ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu ilaahay cilmigan ku qaban maayo siibis uu ka siibaayo laabaha markaa culammada uu ka siibaayo cilmiga ku qaban maayo oo culammadii cilmiga taqaanay mar keliya cilmiga iyagoo eber ka ah oo laabtoodii laga bixiyey yacni sidaa markaa ma noqonayaan marka cilmiga sidaa loo qaban maayo ee si kalaa loo qabanaya waxaa loo qabanayaa culammadii taqaanay in la qabto oo ay dhintaan culammadii taqaanay culammadii cilmiga taqaanay markay dhintaan cilmigoodiina waa la dhimanayaan cilmigoodiina waa la dhimanayaan dadkii waxay isugu baxayaan juhaal bay isugu baxayaanoo yacni meeshaas ama beledkaas ama qaryadaa ama magaaladaa waxaa laga yaabaa markaa culamo inaan laga helin culamo inaan laga helin dadkii culamo la'aan joogi maayaane dad markaa culammadii u eg bay culamo ka dhiganayaan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan madax waxay ka dhiganayaan ru'uus waxaa loo jeedaa ru'uus filcilm cilmigii qaar ugu madaxa waxay ka dhiganayaan qaar wax magarata ah oo dee laga yaabo hugii culammada inay sitaan ayaa waxay odhanayaan dee hebel baa inaga innaga caalimkeennu inoo fatwoonaya marjicaynayn u noqonaynaa waa fulaan fulaankuna cilmi ma leh fa su'iluu fa aftaw bigayri cilmin waa la su'aalayaa waa la weydiinayaa cilmi la'aan bay ku fatwoonayaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka la su'aalo aamusi maayaane cilmi la'aan bay ku fatwoonayaan oo ku jawaabayaan oo odhanayaan waa sidaas riwaayo kaloo xadiidku leeyahay waxay sheegaysaa fa aftaw bira'yihim ra'yigoodiiyo siday la tahay caqli ahaan ayay iskaga fatwoonayaan fa dalluu wa adalluu yagiina waa lumayaan dadkiina waa luminayaan dadkiina waa luminayaan cidaan shareecadii aqoon u lahaynoo jaahila haddii la cilmi ka baro waxa laga dheefaya waa sida xadiisku sheegaye dalaal weeye waa baadi waa inuu lumiyo saas aawadee cid aqoon u leh shareecadii waa inay noqotaa cidda laga baranaya man lam yakun bilcadli waalcilmi ishtahar aw xasala alqadcu falistiftan xadar waa ka odhanaayo saaxibuulmaraaqi ruuxaan markaa cilmi iyo cadaalad ku caanbixin ama in labadaba loo qadcinaya aynay sugnaan oo maqduuca aynay u ahayn amaba aan ku caanbixin falistiftan xadar in la fatwo weydiiya wa xaaraan oo ma bannaana yacnii ruuxa la fatwo weydiinaya waa inuu yahay yacnii kuwii la yidhi fatwada weydiiya hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu innamaa shifaa'u lciyi su'aalu kuwa aan cilmiga lahayn waajibkoodu waa su'aal waajibkoodu fatwo ma aha inay fatwoodaan yacnii waxaa jawaabay bacdii saxaabada ka midaa ah masale ka jawaabay masaladaana may garanayn markaasaa masaladii waxaa ka yimi dhibaataa ka timi masaladii dhibaato ayaa ka timi ninbaa dhaawacmay oo nabar baa madaxa ka gaadho dhakadii baa dalooshantay ninkiibaa maydhashadii janaabada ku waajibtay maydhashadii janaabadu markay ku waajibtay ayuu wuxuu weydiiyey bacdii buu weydiiyey saxaabadii ka mid oo la joogay markaasuu waa ruqsa may haysaan maydh baa isaaran dee dhakadiina way dalooshaa maydhaa waxaan kaga baaqda may haysaan waar maya ruqsa kuma hayne maydhay ku yidhahdeen waa maydha biyihii baa maskaxda galay ninkii waa dhinta nebigaa qisadii loo sheegay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu may cid weydiiyaan hadday garan waayeen innamaa shifaa'u lciyi su'aalu yacnii garasho la'aanta dawadeedu waxa weeye waa su'aal waa su'aal waxaa laga soo qaaday markaa jahliga ama aqoondarradu inay ka dhigan tahay cudur oo kale masalada ruuxuu garan waayo yacni masaladaa kaannahu cudur ka hayo cudur kaga dhacay wuxuu kaga bogsanayaa waxay noqonaysaa dee cilmi ayuu kaga bogsanaya cilmigaasna su'aal baa lagu gaadhayaa su'aashii waxay u tahay wadday u tahay waddo ayay u tahay marka cidda wax la weydiinaya waa cidda aqoonta u la weeye fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa allah yidhi ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garan ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanin allah saasuu yidhi wuxuu kaloo allah yidhi fas'al bihi khabiira marka sheikhu wuxuu tilmaamay asar buu soo arooriyey maxamed ibnu siriin iyo maalik ibnu anas uu ka soo arooriyey asarka maxamed ibnu siriin muslim baa ku soo wariyey imaam muslim muqadimada saxiixiisu ku soo wariyey waana saxiix maalik ibnu anasna waxaa ka soo wariyey khatiib albaqhdaadi baa faqiih walmutafaqih ku soo wariyey ibnu cabdilbarna tamiidkuu ku soo warinaya bacdina waxay tilmaamayaan asarka maalik inuu yahay dacfi inuu ku jiro calaa kulli xaal ka maxamed ibnu siriin baaba inagu filan taabicigaa weyni wuxuu yidhi cilmigani waa diin maadaama cilmiga shareecadu diin yahay waxaa eegtaan ciddaa diintiinna ka qaadanaysaan eega yacnii waa in markaa la eegaa ruuxa markaa diyaanadiisu siday tahay iyo cilmigiisu siduu yahay saas aawadee cid jahalo oo aqoonla aan aqoon lahayn waxba laga qaadan maayo cilmi lagama qaadanayo cid fasaqa ah oo shahawaadkooda iska raacaysana cilmi laga qaadan maayo cid fisqi ictiqaadii ku sugan yahayoo bidca ku sugan tahay oo bidcoole ana cilmi laga qaadan maayo isaguba waa lumayoo sunnadiibuu ka lumayee maaduu ku hanuuninayaa marba hadduu bidcoole yahay oo uu sunnadii ka habaabay oo ka lumay adiga miyuu ku hadaynayaa ku hanuuninaya marka waa inaad ka fogaataa cudurkii isaga ku dhacay yaanu kuu tallaabine ka fogow oo iska jir soomaalidu maxay yidhahdaan ninkaad kaba ka tolanaysa kabiisa leega diintiisuba ruuxayna ku qancinayn dayaanada uu ku sugan yahay iyo tadayunka ficil ahaan iyo camal ahaan iyo cibaada ahaan uu ku sugan yahay ayna ku qancinayn aad soodhanaysa warniy waxaa muxuu u samaynayaa warniy waxyaala khaladu ku jiraaye yani waxa weeye in cilmi iyo diin loo doonto maaha wa calayhi an yandura ilaa mucallimihi bicayni alixtiraam wa calayhi waxa saaran an yandura ilaa mucallimihi nadara waxay u soo aroortaa iyadoo mutacaddi ah oo mafcuulka toos u qaadanaysa waa soo aroortaa laakiin markaa loogama jeedo aragti ee waxaa looga jeedaa intidaar iyo sugashaa looga jeedaa intidaar iyo sugashow ayaa looga jeedaa laakiin nadara waa eegay marka loo jeedo ilaa baa lagu gudbiyaa ilaa ayaa lagu gudbiyaa waa suuroobi kartaa in lahaa xadfiyo iisaal baa ku jira laakiin xadfigiiyo iisaalku oo in marka xarafka la xadfo oo mafcuulka toos loo gaadhsiiyaa waa oo waa samaaciye qiyaasi ma aha saas aawoodee waxa saxa nuskhada markaa ilaada qoraysa wa calayhi an yandura ilaa mucallimihi bicayni alixtiraam waxaa saaran kii cilmiga baranaayey ee daalibka ahaa an yandura inuu eego ayaa saaran ilaa mucallimihi mucallimkiisa uu ku eego bicayni alixtiraam il qadarin ah inuu ku eego ayaa saaran oo si qadarin iyo maamuusid leh inuu u eego ayaa markaa eh, laazim ku ah wa yactaqidaya inuu ictiqaadiyo kamaala ahliyatihi ehelnimadiisa cilmiga u ehelka yahay inay dhammaystiran tahay wa rujxaanahu iyo raajixnimada uu miisaan badan yahay calaa tabaqatii cidda la tabaqaa inuu isagu ka mudan yahay waa inuu sidaas markaa u qabaa fa innahu aqrabu ilaa intifaacihi bihi waayo hadduu sidaa u qabo ee aragtida uu sidaa u arkayo o u ictiqaadsan yahay baa u dhowaansho badan inuu ku intifaaco oo cilmigiisu uu anfaco wa kaana bacdu lmutaqadimiina waxay ahaayeen culammadii hore qaarkood idaa dahaba ilaa mucallimihi markuu u tegaayo mucallimkiis tasadaqa bishayin mid sadaqad sii bixiya buu ahaa shay buu sii sadaqadaysan jiray sadaqaddaa muxuu u bixin jiray tawasuluu doonaayo inuu ugu tawasulo ducada in laga aqbalo wa qaala wuxuu odhan jiray allaahumma ilaahayow ustur cayba mucallimii cannii iga qari ceebta mucallimkayga aniga iga qari oo tusin ceebta mucallimkayga walaa tudhib barakata cilmihi minii hana iga tegsiinin barakada cilmigiisana aniga ha iga tegsiin barakada cilmigiisana ha iga tegsiina ilaahu igu anfac oo baraka iga siin oo cilmigaa midaan ku intifaaco cilmi naafica uu noqdo iga yeel aanan ku aflixo wa qaala rabiicu sheikhii rabiic la odhan jiray wuxuu yidhi saaxiibu shaaficiyi shaafici saaxiibkii ahaa ardaygii shaafici buu ahaa raximahum allaahu tacaalaa ilaahay labadoodaba ha u naxariistee ma jtaratu an ashraba almaa'a washaaficiyu yanduru ilaya ma jtara'tu kuma dhiiran an ashraba almaa'a yacnii inaan biyo cabba kuma dhiiran washaaficiyu yanduru ilaya xaal shaaficina ii eegaayo inaan biyo cabbo xataa kuma dhiiran haybatan lahu waxaan ugu dhiiran waayey haybada aan isaga ka haybadaysanaayo aan isaga qadarinayo daraaddeed ayaanan xataa biyo ku hor cabbi kari jirin oo wax biyaa inaan ku hor cabbo xataa ma awoodi karayn waa ka xishoon jiray taas wa ruwiinaa can amiiri almu'miniina caliy bni abi aalibin radia allaahu canh waxaana looga soo wariyey amiiru lmu'miniin caliy bni abi taaliba ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi min xaqi alcaalimi calayka caalimku xaqu kugu leeyahay korkaaga waxaa ka mida an tusallima cala annaasi caammatan inaad dadka si guud u salaanto oo salaan caama ayaa dadkii salaamaysaa wa takhusahu duunahum bitaxiya isaga waxaad ku gaar yeelaysaa salaantaad ku gaar yeelaysaayo mid gaara ayaad isaga gaar u salaamaysa wa an tajlisa amaamahu iyo inaad hortiisa fadhiisato walaa tushiiranna ha tilmaamin oo ha tilmaamin oo ha tilmaamin cindahu isaga agtiisa biyadika gacantaada waxa ku tilmaamin walaa takhmisanna bicaynik walaa takhmisanna ha ku khamsin bimacnaa ha ku ceebayn bicaynika ishaada ha ku ceebayn oo indhaha wakhtiyada qaarkood waxaa lagu tilmaami karaa dee in cid markaa ama hoos loo dhigayo ama wax la mid a walaa taquulanna ha odhanin oo ha odhanin oo ha odhanin qaala fulaanu hebel wuxuu idhi khilaafan liqawlih qowlkiisa qowl khilaafsan buu yidhi ha odhaninoo hortiisa sidaa ha ka odhan walaa takhtaabanna ha xamanin oo ha xamanin oo ha xamanin cindahu axadan isaga agtiisa cid ha ku xaman walaa tusaari fii majlisih ha ku siraysanin yacnii majliskiisa cid kale hadal ha alla siraysan oo hoos ha ula hadlin yacnii cid kale ha la xanshaashaqin adoo la jooga walaa ta'khud bihawbi maradiisa ha qabannin walaa tulixa calayhi idaa kasil yacnii markaa ha ku ilxaaxinino aad ha ugu celcelinin su'aasha idaa kasila hadduu markaa ka caajiso walaa tucrid ha ka jeesanin ay laa tashbac ha ka dhargin baa loo jeedaa min tuuli suxbatihi wakhti badan oo dheer inaad la saaxiibtana oo aad la joogto cilmiga ka barato taas markaa ha ka jeesanin oo sidii mid cilmigiisa ka dhergay oo kale ha uga jeesan wa yenbagii an yata'addaba bihadihi alkhisaali nawowi wuxuu idhi ullah wa yenbagii waxa habboon an yata'addaba inuu ku edebsado bi haadihi alkhisaali khasladahan iyo sifooyinkan allatii taasoo arshada ilayha caliyun oo karama allahu wajha khasladahaasoo uu tilmaamay imaam cali karama allahu wajhahu ilaah wejigiisa ha sharfee wa an yarudda kiibata shaykhihi waxaa kaloo u habboon xanta shiikhiisa la xamanayo inuu markaa radiyo in qadara hadduu kari karo oo hadday cidi ku ag xamato shiikhiisa waa inuu markaa daafacaa ou yidhahdaa markaysaa markaa daaya ha xamanine ama markaysaga waxa baatilkaha ku hadlayna iska daaya ilahay ka baqa fa in tacadara calayhi hadday u suurtoobi weydo taas waanu daafici karayn oo cidu hadalka kula dhiiranaya aynay ahayn radduha inuu radiyo oo warkaa ku celiyaa haddii marka ay ku adkaato oo aynay u suuroobayn faaraqa daalika almajlisa ma joogayo meeshaasi waa ka faaruqayaa majliskaa waa ka faaruqayaa lama joogayo ilaa hadduu la joogo waxay noqonaysaa xantii inuu la wadaagay noqonaysaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa ruuxu cilmiga mucallimku ka baranayo oo sifada la soo sheegay uu ku doortay waa inuu ixtiraamaa oo qadariyaa oo caynul ixtiraam waa inuu ku eegaa si maamuusid iyo qadarin leh oo ciddii fadli leh fadligeeda in loo aqoonsado waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa ruuxa saaran bay ka mid tahay oo inuu fadligiisii ka inkiro oo uu ka markaa yacnii hoos uga dhigo yacni mid markaa u furan ma aha macallimkiisu cilmiga ka baranayana inuu ixtiraamoo qadariyaa saaran taasina waa ixtiraam cilmiga uu ixtiraamayo daraaddeed waana doonisu doonaayo cilmigaa inuu ku intifaaco wuxuuna u ictiqaadinayaa inuu waxa weeye markaa u ehel yahay in cilmi laga barto kamaala ahliyatihi wa rujxaanahu calaa tabaqatih yacni sidaas ayuu markaa u ictiqaadinaya hadduu is yidhaahdo waxba garan maayo oo dabeedna markaa oo haddana markaa hoos fadhiisto wax ka dhigto kuma intifaacayo waxa uu ka dhiganayaana ma anfacayaan yaa idilfataa xasba ictiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic camriidu waa ka odhanaya wiilka waxaa lagu kor yeelaa yacni kolba qadarka ictiqaadkiisu yahay baa la kor yeelaa oo ictiqaadkiisu hadduu korreeyo uu ka ictiqaadsan yahay intifaaciisuna waa badanaya wa kullu man lam yactaqid lam yantafic kaan ictiqaadinna kuma intifaaco marka ruuxa waxa weeye ruux wax ka baranaya oo haddana ruuxa wax ka baranaayo u qabo marka waxa weeye waxba inaanu dhaamin yaa ama waxba inaanu garanayn ama cilmiga iska khasbaayo dee waxay ahayd inaanu waxba ka dhigan waxa uu ka dhiganayaana ma anfacayaanoo wuxuu ku intifaacaya maaha wuxuu ku intifaacayo ma aha intifaacii waxaa ku xidhan inuu marka hore yacni ictiqaad ka horreeyo ictiqaadkaasi haddaanu ka horray waxaasi geliba maayaan yani niyadu waa cajiib qofku wuxuu markaa niyadiisu ay markaa marka hore ku sugan baa wuxuu ku xidhan yihiin niyadii haddii markaa uu u qabo in nafci ku jiro oo uu ku intifaacayo oo cilmi uu leeyahay dee waxa uu sheegayo niyaddu u sii daynaya qalbigana waa gelayaan laakiin haddii kale qalbiga waxaasi geli maayaan ila markii horea qalbiga maxaa ku jira waxba garan maayo ama wuxuu faa'iidaynayaa ma jiro mar haddii saasi ku sugan tahay qalbiga hore uu sii xidhan yahay faa'iidadii soo socotayba qalbiga geli maysa halkan sokay ka soo noqonaysaa hoosugma daadegayso qalbiga furitaanka la furaya waxay ku xidhantahay intifaac wixii loo ictiqaadiyo haddaan intifaac loo ictiqaadin yacni intifaacaasi qalbiga geli maayo kuma intifaacayo kuma intifaacayo culammadii hore ee selafka qaarkood waxaa laga soo naqliyey in marka mucallimkiisa uu cilmiga ka baranayo u tegayo sadaqad buu sii bixin jiray ilaahayna waa baryi jiray sadaqaddaa muxuu u sii bixinaya ilaahayna u baryayaa wuxuu ilaahay u baryayaa inuu markaa ceebta mucallinka qariyo intuu sadaqadda bixiyo ayuu deedna wuxuu odhan jiray allaahumma astur cayba mucallimii cannii ilaahu ceebta mucallimkayga iga qari walaa tudhib barakata cilmihi minii hana iga tegsiinin barakada cilmigiisa ha iga tegsiinin ee igu anfac yacanii cilmi naafica inuu helaa buu rabaa saasuu ku ducaysan jiray bacdi waxay u nisbeeyeen yaxya bnu yaxya inuu markaa sidaa ku ducaysan jiray culammadii salafka ayuu ka mid ahaa ardaydii markaa imaam maalik ayuu markaa ka mid ahaa almuhim bacdu salaf baa markaa saas yadaa odhan jiray allahuma astur cayba mucallimii cannii walaa tudhib barakata cilmihi minii casriga hadda la joogo dadka qaarkood waxay aad ba u baadhbaadhaan mucallimkooda ceebtiisay baadhaan oo wax xataa ka daahan bay waxay doonayaan inay ogaadaan si ay ugu ceebeeyaan markaasaa ceebtii mucallimkiisa ururinaya oo uu raadinayaa oo uu doonayaa oo uu baadhbaadhayaa oo uu ururinayaa waxaa laga yaabaa beri dambe markaysa markaa inuu yidhaahdo intaasoo wax baan ka hayaa ka sidaa ku jiraa markaa cilmiga uu baranayo ku intifaaci maayo maa yantafic bi hada alcilmi cilmigaasi miduu ku intifaacayo ma aha tatabuca markaa cawraadka la raacraacayo qofka muslimkaa ee aan waxbaba idinka dhaxayn yacni islaamnimada mooyaane ayaa ceebtiisa inaad baadhbaadho oo tatabuc ku samaysoo basaastaa inay ku bannaanayn man tatabbaca cawrata akhii tatabaca allaahu cawrata waman tatabaca allaahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti xadiis nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa kaga soo aroortay inuu yidhi man tatabbaca cawrata akhii ka raacraaca oo doondoona ceebta walaalkii tatabaca allahu cawratah ilaahay wuxuu markaa e, raacraacaa yacni soo saaraa ceebtiisuu soo saaraa waman tatabbaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti ka ilaahay tatabuc ku sameeyana wuu fadeexadiyaa isagoo gurigiisa ku jira ayaa buu ceebtiisa bannaanka soo dhigaa oo ka shifaa aljazaa'u min jinsi alcamal marka tan noocaasoo kalea waa in laga taxadiraa camalkii salafku marka ay ku sugnaayeen waa in lagu dadaalaa yacnii cilmigana sida lagu intifaacayaa saas yadaa weeye dad fara badan baa cilmi barasho u dhaqaaqa laakiin waxaa cilmiga ku intifaaca waa yaryihin siday u badan yihiin dadka dalabulcilmi bilaabaa intifaaca cilmiga lagu intifaaco cilmi naafica ay helaan uma badna tiro badan baa u dhaqaaqda cilmi inay barato inta laakiin waxa weeye cilmi markaa naafica gaadhaa cilmigaana ku intifaacdaa yacni ma badna siday u badan yihiin dadka dalabka u dhaqaaqa ixtiraamka salafku ay culammadooda ixtiraami jireen asarkan buu shiikhu inooga tusaaliyey rabiic bnu sulaymaan waxau yidhi kuma dhiiran biyo inaan cabbo iyadoo shaafici i eegayo haybadaan ka haybadaysanayo daraaddeed hadda biyuhu ceeb maaha waa xaaje qofku u baahan yahay haddana hortiisa inaan biyo ku cabbaan karaahiyaysan jirin buui waa ixtiraam iyo qadarin bay ka tahay siduu u ixtiraamayo oo u qadarinayo ayay markaa ka tahay shaafici laftiisu wuxuu yidhi yacnii shiikhaygii maalik markaan la joogo agtiisa xaashadda sanqadheeda inaan rogo waa karaahaysan jiray buui yacni waxaan dhibsan jiray sanqadha yare xaashidu samaynayso hortiisa inaan ku sameeyo xaashi la rogaya hadda ka waran waxay ka tahay ixtiraamka culammada ay ixtiraami jireen taasina waa ixtiraaman lilcilm waa cilmigii la ixtiraamayo cilmigii in la ixtiraamayo ah, weeye marka ta oo kalea waa in la yska jiraa waxyaalihii ixtiraam darro markaa tilmaamaya qadarinta iyo ixtiraamka waa in la ysbaraa ashyaada ixtiraamka ku saabsan marka la sheego dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waar tasawuf iyo suufiya nala soo gasheen waar maaha arrinku saas arrinka suufiye laga sheegi maayo culammadii selafka laga sheegaya maaha tasawuf ixtiraamka culammadu yacni waa bayna ifraatin wa tafriid waxay taallaa ku taraxtag lagu talax tago iyo ka gaabin laga gaabiyo dadka qaarkood waa ku tarax tageen markaasay xadkoodii dhaafiyeen dee taa looma baahno waa inaan lala iman wadaad baa laga sheegayay inuu yidhi gurigayga markaan ku suganahay xagga guriga shiikhu iga xigo xataa cagaha uma fidiyo hadda uma dhowaysay gurigiisiiba uma dhowaa waa laba gurioo kala duwan anoo gurigayga gudihiisa ku jira ayaanan xaggiisa addimada u jeedin xagga gurigiisu iga xigo tan noocaasoo kale waxay tahay ifraad waa ku talax tag tacliimu mutacallim iyo haddaad eegto ashyaa badan buu qorayaa oo ixtiraamkaa ku saabsan laakiin qaarkood waxa weye waa ashyaa ziyaadaa weeye waa ashyaa ziyaadaa weeye marka guluwi wixii ku saabsan markaa iyada looma baahno in lala yimaado dadka qaarkoodna waxay la yimaadeen tafriid oo dee aad bay uga gaabiyeen markaasay waxay ka dhigayaan waxbaba inaanu kaga duwanayn kaannahu markaysaga arday ay kala faa'iidaysanayaan kale inuu yahay daalib ay isla raajicayaan wax inuu ka dhigan kale sidiisay ula dhaqmayaan dee taasna looma baana waa bayna daa wa daak labadaa dhexdooda ayaa la rabaa markaysa markaa in lagu sugnaado aan ixtiraamkii culammada guluwina lagula iman tafriidna lagala iman oo laga gaabin laakiin sidii wasadka ahaa selafku siday ku sugnaayeen wasad bay ahayde sidii wasadkaa waa in lala yimaadaa ta la rabaa taas yadaa weeye shiikha laftiisu markuu arko iyadoo la ixtiraamayo yacni ardaygii waxa weeye faa'iidadii waa u kordhinaya waxaa laga yaabaa inuu wax badan markaysaga u faa'iideeyo ayaa laga yaabaa laakiin haddii waxa weeye dee ixtiraamku markaa u yaraado cilmi badan baa ku seegaya yacni waxa weeye siduu markaa cilmiga ugu sheegayo marka kale ugu sheegi maayo markaa isku nooc ma sheekh ka mida culammadii taabiciinta ayaa wuxuu yidhi sheikhiisii ayuu la yacni markaa xoogaa munaaqasho la samayn jiray oo hadalka ku celcelin jiray sheekh miyana saa ahayno miyana saa ahaynoo marba geeska ictiraadi jiray oo yacni wakhtiyada qaarkood yacni waxa weeye hadalkiisa tacaqubi jiray oo berigii dambuu ka qoomamooday sheekhu wuxuu ahaa markaa waxa weeye abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf taabiciga ah cabdullahi ibnu cabbaas waa la munaaqashoon jiray buuri masaa'isha qaar baan kala doodi jiray buuri cilmi badan baa igu seegay waagii dambuu isku ciilkaambiyayaa waagii dambe ayuu isku ciilkaambiyaya abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf axad alcasharati almubashariin biljanna ayaa dhalay xataa masaa'isha qaarkood ou saxaabada qaar ku khilaafay caaisha waa ku radidi hadal baa markaa saxaabada qaar dhex maro markaasuu isaguna yidhi aniguna sidaasa ila muuqataa si kale markaasaa caaisha naqdido waxay tidhi waxaad la mid tahay bay tidhi diiggii oo ciyaya ayaa digaaggii yaryaraa arkeen kuwii yaraaye dhasha ahaa digaaggii dhasha ahaabaa waxay arkeen diiggii weynaayoo ciyaya markaasa iyaguna waxay is yidhaahdeen bal idinkuna ciya saasaad abusalaam ka dhigantay bay tii yani iyadoo saxaabadii mas'ale ka hadlayso sidaad adigu wax uga tidhahdaa saasoo kalead ka dhigantay bay tii calaa kulli xaal waxa uu sheikhu tilmaamayaa asar buu soo arooriyey cali bnu abi taalib laga soo warinaayo asarka culamada qaar waxay tilmaameen sanadkiisa in dacfi ku jiro laakiin macnaha marka uu sheegaayo culammadu waa qaateen oo waa culamo markaa culammadu waxay tilmaameen inay ka mid tahay aadaabta ay ka mid tahay saas aawadeed kutubaha aadaabta waa soo arooriyaan sheikhuna halkan waa ku soo arooriyey kutubaha kale aadaabta laga qorayna waa ku soo arooriyaan sida aljaamic liakhlaaqi alraawi wasaamic sida aljaamic liakhlaaqi ashaykhi waalraawi sida waxa weeye markaa jaamicu bayaani alcilmi ibnu cabdilbar sida alfaqiih waalmutafaqih sida tadkiratu saamic iyo kutubaha la midkaa waa soo arooriyaan asalku wuxuu tilmaamayaa caalimka xaqiisa waxaa ka mida markaa dadka si caama u salaanto isaga inaad salaan ku gaar yeesho waa shay fiican baa laga tilmaamaya inaad hortiisa soo fadhiisato weliba waxa fiican in lu soo dhowaadaa fiican khudbadda jimcada markii laga warramaayey axaadiista waxaa ku soo aroortay wadnu minhu khatiibka u soo dhowow ha faaganinoo halka dambe ha iska tegin in la soo dhowaado khayr baa la sheegayaa khayrka lagu soo dhowaado ayaa wanaaggu ku jiraa taqaarubkana dee sidiisaba wax ugu soo arooreen gacanta markaa ha ku tilmaamin agtiis dadka qaarkood waxay caado u leeyihiin marka ay hadlayaan inay gacanta waxa weeye markaa soo taagaan oo sidii markaa wax ruuxa dagaalaya oo kale gacanta ay soo taagtaagaan ixtiraam darra ku jirta gacantaasoo kale tilmaamta marka wax lagu tilmaamayo walaa tushiranna cindahu biyadik ishaada waxba markaa ha ku xamanin ama ha ku dhaleecayn cidaad ama u iljebisa ama kadaa ama yacni waxa weeye ha samayn ha ku odhannin shiikha markuu mas'ale kuu sheego oo shiikh eh, shiikh hebelsaaye saasuu isagu yidhi oo qowlkaaga qowl khilaafsan buu yidhi taas ha odhannin yacni ta noocaasoo kale mid fiican maaha haddaad ka maarmi weydo waxaad odhan kartaa sheikh waxaad ka warrantaa haddii la yidhaahdo saa iyo saas maxay noqonaysaa laakiin adigu qof kale inaad magacawdo shakhsi kale aad magacawdo waa taa sheekh hebel baa qowlka kuu khilaafsanoo saa iyo saa yidhi tan noocaasa markaysa markaa ha odhanin agtiisa cid ha ku xamanin yacni majliskiisu waa majlis khayr markaa laguu barayo majliskii macsiyaha soo gelinin walaa takhtaabanna cindahu axadan cid waxa la siraysanin oo inaad cid la faqdo o aad la xashaashaqdo ha samaynin dersiga iyo cilmiga la sheegaya un qaabil maradiisa markaa ha qabannin waa ixtiraaman lahu su'aashii uu ka gaabsado ha ku ilxaaxinin waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood inuu caajisan yahay oo mas'alo la sheegay aanu wax badan ka odhan kelmad yar ka yidhahdaa dhici karta haddaad ka maarmi weydo yacni mar labaad yaro ishaar laakiin inaad ku ilxaaxiso marba ku celiso marba ku celiso ilaah uu ku karaahiyaysanayo ta noocaasi waa mid khalad ah aan sax ahayn ixtiraamkiiba ka hor imanaysa ha ka jeesaninin suxbadiisa wakhti dheer inaad la saaxiibto yacnii sheikh hadduu cilmi badan yahay cilmigiisa wakhti yar ku heli maysid waxaa laga yaabaa zaman badan inuu u baahan yahay inaad laasimto wuxuu ku fasiray shiikhu ha ka dhergin yacni suxbadiisa yacni dheer ha ka dhergin muddo badan in lada saaxiib noqoto oo la joogto yacni waxa weeye wakhti dheer ka faa'iidayso dadka qaarkood waxay doonayaan ayaamo yar inay ku noqdaan mashaayikh ay cilmi ku yeeshaan mid baa lagu yidhi sheikh hebel kitaabka caynkaasa intaasu cajiladood buu ku duubay cajilada isaga la badan baa loo sheegay intaasu cajiladood buu ku duubay baa la yidhi markaasuu waa waqti lumis buu hadda ka warran halkuu odhan lahaa cilmi badan baa laga helayaa ayuuhi waa waqti lumis muxuu rabaa laqbe mujaradoo sidaa loo dul cararoo la yidhaahdo gebigiisaba waxaa yar baa lagu dhameeyey dadka qaar waxay aad u jecel yihiin kitaabba inta lagu duubay inta ugu yar bay u jecel yihiin hadda kaa inta ugu yari ahayna waa ka ugu faa'iidada yar markaasaa la odhanayaa waxaa la hayaa waraqaad laba cajiladoo lagu duubay laba saacadood baa lagu dhameeyey oo lagu bilaabo lagu dhameeyey ama caqiida taxaawiya la hayaayo laba cajiroodoo lagu duubay ama farabadiiboo afar cajirood lagu duubay caqiida taxaawiya laba cajirood lagu duubay maxaa la sheegay dee matnigaa sidaa loo akhriyay olololololo markaasaa tarjama xarfiya hadday ugu badan tahay baa la sameeyey faa'idadu ruuxu ka faa'iday maxay tahay yacni waxa weeye ta noocaasoo kale ah mid loo baahan yahy maaha yacni waxaa loo baahan yahay cilmigii in markaa la qaataa loo baahan yahay ahlucilmiga qaarkood mujalladaad badan baa kutubaha qaarkood ay ku sharxeen taasina waxay tahay waa cilmiga marka ay ku sii daayeen imka muwata imaam maalik axaadiistiisu waa koobantay ma badnaa haddana ibnu cabdilbar imise mujalad buu ku sharxay dhowr iyo labaatan mujalad shan iyo labaatan mujalad baa markaa u sharxay inkastoo mujaladaadku yareer yihiin oo ay markaa noqon lahay intaa nuskeed haddii markaa dabcaad kale isu dhidhweeyo laakiin waxaad ka garanaysaa yacni cilmiga uu ku sheegaya badnaansha u badan yahy taasaad ka garanaysa tafsiirkii qur-aanka dee mujalladaad badan baa markaysagaa lagu sharxay oo kutubo badanoo mutawalaadaa jira kutubta markaa tafaasiirtii jalaalaynoo midhan maaha laakiin marka la doonaayo macnihii qur'aanka in la dhuuxo oo axkaamtiisii iyo fiqigiisii iyo fawaa'iddiisii iyo nukadkii in lagala baxo ila masaa'il badan baa laga istimbaadayaae waxay noqonaysaa in wax badan la sheego wuxuu ka sheekeeyey sheekha la yidhahda abubakar ibnalcarabi ayaa wuxuu yidhi culammadu waxay odhan jireen aayadda weysada ku saabsan ee aayatulmaa'ida kun masalaa ku jirtoo lagala baxaya hadda waa kun toban maaho labaatan maaho soddon maaho boqol maaho laba boqol maaha waa kun masalo dabeedna wuxuu sheegay jamaaca culammada ka mida ah, mar isu yimioo magaalo uu sheegayay isugu yimaadeen markaase waxay yidhaahdeen waa bal kunka masale la sheego aan maanta isku dayno inaynu bad ka soo dhigno ee aayaddan lagala baxayo kunkii masaley dabeedna markaa dooneen inay kala soo baxaan midba masale ha soo tuuro midba ha soo tuuro midba ha soo tuuro masaa'ishii sidii loo waday waxay gaadhsiiyeen hadda waa aayad qura siddeed boqol iyo dheeraad masaley gaadhsiiyeen halkaasay iyagu dhaafin kari waayeen laakiin culamo kalaa sheegay kun masale in lagala baxayo aayad keliya markay culammadu saa ka tilmaamayaan bal qur-aankao dhan maxaad moodeen khisaalka iyo sifaadkaa fiican in laga aadaab yeeshaa fiican wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamayaa xanta shiikhiisa la xamanayo hadduu awoodi karaayo waa inuu markaa raddiyaa oo uu diidaa xantaa la xamanayo waa inaanu aamusinoo iska dhegaysan oo aanu iska qoslin shiikhiisii oo la xamanayo hadduu markaa iska dhegaysto o iska qoslo waxay noqonaysaa isaguna waxbuu ka xanta ila waa mushaarake inuu bay ahayd haddii uu radin kari waayo waynu majliskaa ka tagaa majliskaa waynu ka tagaa haddii kale mushaarakadu ku jiraa qof kastoo muslima qof kaloo muslima marka la xamanayo inuu daafacaabuu xaq ugu leeyihi fadiilaana ku jirta difaaca uu daafacayo man dabba can cirdi akhiihi dabba allaahu wajhahu can innaar nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa daafaca sharafta walaalkii daafaca bimacnaa iyadoo wax laga sheegayo oo la xamanayo ama la lacaayayo daafaca dabba allaahu wajhahu can innaar ilahay wejigiisa wuxuu ka daafaca oo ka celiyaa naarta fadiilo weyn baa halkaa ku jirtaa balka uu daafacaya hadduu yahay marka waxa weeye yacnii shiikhiisii hadduu yahayna ka waran waa kasii xaq jirtaa ila xaq gaaruu ku sii leeyahay xaq qaara ayuu ku sii leeyahay marka waxa weeye waa inuu iska jiraa shiikhiisa inuu wax ka xanto waana inuu ku dadaala inuu daafaco hadduu awoodi kari waayo majliska waynu ka faaruqaa majliska waa inu ka faaruqaa lianlaa yakuuna milahum si aanu iyagoo kale u noqon waa inu ka tagaa oo ka faaruqaa majliskaas aayaddii waa tii ku soo aroortay inuu allah yidhi innakum idan mislahum yacnii ciddii munkarka ku hadlaysay ciddii la joogtay iyadoo kari karaysa inay ka faaruqdo ka tagto ka tegi weydo iskala joogtay waxuu allah sheegay inay la mid yihiin faslun wydkl clى الshaykhi kaamil alkhisaali mutanadifan kama dakarna fi lmucallimi wuxuu u soo gelayaa shiikha kaamil alkhisaali xaal sifaadkiisa iyo khasladihiisu dhammaystiran yihiin mutanadifan xaaluu isa soo nadiifiyey kamaa dakarnaa fi lmucallimi sidaynu mucallinkaba ka sheegnay si la mida yacnii xaaluu yahay ayuu markaa u imanayaa yacnii u soo gelayaa sheekhii mutatahiran xaaluu isa soo daahiriyoo mustacmilan isiwaaka cadayga uu isticmaalay ou soo cadayday faariqa alqalbi qalbigiisu ka madhan yahay min alumuuri ashaakilati umuuraha mashquulinaysana ka madhan yahay waa inuu cilmigii u soo jeedaa qalbigu oo waxa mashquulinaya qalbigii uu ka soo saaray wa an laa yadkhula bigayri isti'daanin waa inaanu u soo gelin idan la'aantii waa inaan ugu soo gelin isagaan idan weyddiisannin isagaan idan weydiisano odhan ma kuu soo galaa waa inaan u soo gelin waa goorma idaa kaana ashaykhu fii makaanin yuxtaaju fiihi ila isti'daan waa hadduu shiikhu ku sugan yahay meel loo baahan yahay gudaheeda in la idan weydiisto loo baahan yahay hadduu meel caama iska joogo oo masjid oo kale joogo isti'daan uma baahna haddii meel markaa madrasada oo cilmi in lagu dhigo loogu talagalay uu joogana istiidaan uma baahna waa meel waxa weeye caama ah weeye laakiin gurigiisa hadduu joogo gurigiisu wuxuu u baahan yahay istiidaan buu u baahan yahay sheikh hadduu doono gurigiisa inuu ugu tago gurigiisa idanla'aan waa inaan ugu soo gelin hadduu laakiin calaamad siiyo uu yidhaahdo yacni albaabka haddii aan furo oo ballaqo idanla'aan baad ku soo geli kartaa idankii hore u haystaa waa iska soo geli karaa axaadiis baa ku soo arooray idankaagu waxa weeye an yurfaca alxijaabu wa taraa sawaadii aw kamaa qaal yacni daaha in la laabo muuqaalkayga aad aragtaa ku idana marba haddii daaha la laabo oo aad markaa muuqaalkayga aragto waad ka soo geli kartaa waa macnuhu dhacayaa wa an yusallima cala alxaadiriina idaa dakhala wayakusahu wa an yusallima iyo inuu salaamo cala alxaadiriina dadka jooga waa inuu salaamaa idaa dakhala markuu soo galo wa yakhusahu isagana waa inuu ku gaar yeelaa salaanta wa an yusallima calayhi wa calayhim idaa sarafa markuu ka baxayana dadkana si caama waa inuu u salaamaa isagana si khaasa waa inuu u salaamaa kamaa ja'a fi lxadiisi sida xadiiskabaa ku timi falaysat iluulaa axaqa min ahaaniya ta hore ma aha mid ka xaqnimo badan ta labaad bimacnaa salaanta hore iyo salaanta labaad waa isku mid isku sibaa loo salaamayaa ma kala xaqnimo badnaa walaa yatakhataa riqaaba annaasi kama tallaabsanayo dadka qoortooda ka tallaabsan maayo dadka qoortooda kama tallaabsanayo bal yajlisu xaysu yantahii bihi almajlis wuxuu fadhiisanayaa meesha majlisku ku dhammaado ayuu fadhiisanayaa yacnii meesha bannaan ee dadka markaa fadhigoodu ku dhammaado ilaa an ya'dana lahu shaykhu fi taqadumi inuu shiikhu u fasaxo u idmo mooyaane inuu soo hormaro hadduu shiikhu u idmo inuu soo hormaro oo hore u soo socdo waa soo soconayaa haddii kale meesha majlisku ku dhammaado ayuu fadhiisanayaa ilaa an ya'dana lahu shaykhu shaykhu inuu u idmo u oggolaado mooyaane fi taqadumi inuu soo hormaro aw yaclama ama uu ka ogaado min xaalihim iyaga xaalkooda iisaare daalika taa inay door bidayaan oo dadkuba ay jecel yihiin inuu soo hormaro shiikha ku soo dhowaado dadka qaarkood baa laga yaabaa dee fawaa'iddii shiikha inay ka soo guri karaan ama su'aalaha markaa inay ku tuuri karaan oo weydiin karaan oo maslax ay ugu jirtaa jamaacadii laftooda inuu soo dhowaado ay maslaxa ugu jirtaa hadduu halka markaa majlisku ku dhammaado fadhiisto waxaa dhici karta dee waxyaalo uu shiikha ama markaa ku baraarujinaayey ama dhegta u saarayey ama markaa waxa weeye uu qorayey ama u weydiinayey ayaa waxa laga yaabaa in wax ka baaqdaan aw yaclama min xaalihim ama xaalkooda uu ka ogaado waa xaalka jamaacada markaa shiikha dhegaysanayse iihaara daalika taa inay door bidayaan inuu soo hormaro walaa yuqiimu axadan min mawdicihi ruuxna ka kici maayo meeshuu fadhiisto ruuxna ka kicin maayo meeshuu fadhiisto ka kicin maayo oo ma odhanaya adigu halkan iga kac haddii laga soo dheereeyo dadkaa ka soo dheereeyaa meesha fadhiisanaya meelaha dhodhow isagu ruux ma kicin karo fa in aasarahu hayruhu hadday cid kale u door biddo ay tidhaahdo soo galo halkan markaa soo gal oo ay uga kacdo lam yaqbal aqbali maayo buuhi iqtidaa'an bibni cumara radia allahu canhuma waxaanu u aqbalaynin ruuxa meesha uga kacaya isaga u doorbiday ee yidhi adigu halkayga fadhiiso dayasho uu ku dayanayo daraaddeed ibnu cumar uu ku dayanayo ilaa an yakuuna fii taqadumihi maslaxatun lilxaadiriina inay ugu sugan tahay mooyaane horumarinta isaga lasoo hormarinayo maslaxa inay ugu jirto dadka joogay xaadiriinta ah tan buu xaadiriinta maslaxa inay ugu jirto kusii caddeeyey aw amarahu shaykhu bidaalika ama shiikhu sidaa uu amray waaba ciddii markaa uu shiikhu jeclaa inay ku akhrido dersiga oo dariiqada markaa mashaayikhdu aad wax ugu dhigi jireen waxaa ka mid ahay dariiqo ku saabsan qiraa'atu calayhi inuu arday shiikha soo dhinac fadhiisto dersiga uu isagu akhriyo shiikhuna u dhegaysanayo marka hadday riwaayo tahayna wuxuu odhanayaa yacnii axaadiistii uu soo wariyey shiikhu ayuu markaa sheegayaa shiikhuna dabeedna waa taqriirinaya waa sugaya wuxu odhanayaa nacam ama madaxuu ruxaya waa hadday baabu riwaayo tahay hadday baabu diraayo tahayna oo wax la fasirayo la macnaynayo ay tahayna marka nusuustii hadalka u akhriyo dabadeed ayaa shiikhu fasiraya marba maqtac buu akhrinaya iyo qayb markuu akhriyana dabeedna markaa shiikhuna waa fasiraya waa caddaynaya dariiqada noocaasi waa dariiqooyinka sida badan culammadu ay wax ku dhigaan dariiqada wakhtiyada qaarkood inaynu tijaabinayn doonayna insha allah waynu samayn doonnaa in waxa weeye cidi ay akhrido dabaadna markaa waxa weeye macnihii yacni khulaas ahaan la sheego khaasatan weliba markaa wakhtiga marka la shaxeexayo oo la doonaayo in eh, wax badan markaa la gaadho oo macno guud yacni la tilmaamo aan alfaadda markaa tarkiibka aad loogu dadaalayn baa dariiqadaasi weliba ku sii fiican tahay baa dariiqadaasi ay ku sii fiican tahay aw amarahu shaykhu bidalika ama shiikhu sidaa u amro walaa yejlisu wasta alxalqati ilaa lidaruura ma fadhiisanaayo xalqadda bartankeeda fadhiisan maayo xalqaddu waa maxay waa waageerka loo fadhiyo waxaa sunnaha marka cilmiga la dhiganayo si waageeroo gooba in loo fadhiistaa sunnaah waageerkaa marka loo fadhiisto xalqadihiisaasay isu daba joogayaan oo marba waageer baa loo fadhiyaa waageerkaa loo fadhiyaa xalqad ah xalqadda bartankeeda ma fadhiisanayo halkanoo kale iskama fadhiisanayo goobada loo fadhiyo bartankeeda ilaa lidaruuratin daruuro baahi lagama maarmaan oo keensatay daraaddeed mooye si kale kuma fadhiisanayo halkaa walaa yajlisu bayna saaxibayni laba saaxiib dhexdoodana fadhiisan maayo ilaa biidnihimaa inuu yaga ka idan qaato mooyaane waa laba saaxiiboo isku dhowo u kala kaxaynayo taana yaanu samaynin waayo dadka qaarkood waxay jecel yihiin inaan dhex gelin marka kala dhexgalka aad kala dhex gelayso cidhiidhina ay tahay meesha u dhaxaysaa oo tafriiq uu ka imanayo la kala geynayo waa inaad u idan qaadataa haddii kale waa inaad iska gelin fa in lahu hadday u ballaadhiyaan qacada waa fadhiisanayaa wa nafsahu waana is ururinayaa ila marti isagu weeyaane inuu aad isu ballaadhiyo ma aha waa inuu is ururiyaa si urursan waa inuu fadhiistaa sheekhu halkan wuxuu ku sheegay masaa'il badan oo faa'iidooyina buu sheegay waa midda koowaadee sheikhu wuxuu tilmaamayaa marka uu sheikha u imanayo oo uu doonayo cilmiga inuu ka qaato waa inuu markaa tahaaro iyo nadaafad waa inuu ku sugan yahay dhar nadiifa waa inuu soo xidhaa waa inuu isa soo nadiifiyaa waa inuu soo cadaydaa waa inuu markaa qalbigiisa soo faaruqiyaa umuuraha mashquulinaya ee cilmiga ka mashquulinaya waa inuu qalbigiisa ka soo saaraa sida hadduu markaa khalaa iyo suuli u baahan yahoo kale waa inuu soo galaa suuligii xaajadiisii waa inuu soo gutaa laakiin isagoo yacni ay mashquulinayso baahida uu suuliga u baahan yahay oo taasi ay cudhayso dee inuu markaa iska soo fadhiista ma aha hadhow waxaa laga yaabaa majliskii inuu ku dheeraado uu karaahiyaysto oo isagana cidhidhi buu ku sugan yaho saani wax u dhegaysan maayo gaajo darani hadday haysoo kale umuuraha mashquulinaya ka mid tahay waa inuu wax soo cunaa haraad darani hadduu hayo waa inuu wax soo cabbaa umuurihii mashquulinayay ka mid tahay umuuraha mashquulinayey hadday cunto tahay iyo hadday cabbitaan tahay iyo hadday suuli u baahan yahay tahay iyo hadday waxyaalo kale tahay waa inuu soo oo soo dhammaystaa isagoo faariqulbaal ah oo qalbigiisii faaruq yahay oo umuuraha mashquulinaya aynay ku jirin cilmi un u jeeda nadaafad kaamila ana ku sugan soo cadayday waa inuu yimaaddaa makaan khaas u ah shiikha oo idan u baahan hadduu ku sugan yahayna waa inuu idan weydiistaa markuu u soo gelayo aadaabtii loo idan weydiisan jiray guryaha marka la gelayo inuu idan weydiistaayo albaabka weyn aanu isku beegin gees waa inuuga baydhaa waa inuu yidhahdaa assalaamu calaykum aadkhulu waa inuu salaamaa una yidhahdaa ma soo galaa saas yadaa waa inu yidhahdaa waxyaalaha idanka markaa maqaamkiisa degi karoo kalena waxaa ka mid a yacni garaaca albaabka la garaacayo yacni ayaa ka mid a curfi ahaan curfigay ku dareertay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabaduna waa samayn jireen kaanuu yaqracuuna baabahu biladaafir xadiis baa ku soo arooray inay saxaabadu ku garaaci jireen yacni wakhtigii nabiga sala allahu aleyh wasalam ciddiyaha inay ku garaaci jireen albaabka yacni si waxa weeye qabow albaabka marka la garaacayo waa in loo garaaca si iscaaj leho argagax leh waa inaan loo garaacin si yaroo sahlan waa in loo garaaca allahuma ilaa inuu is yidhaahdo waxaway gurigaa weyn oo ku maqli maayo inuu is yidhaahdo mooyaane oo markaa yaro kordhinayo garaaca mooyaane waa inuu markaasi khafiifa ka dhigaa markuu u soo galo waa inuu salaamaa oo salaamtii la yimaadaa salaamtana wuxuu ku socdaa namadkii ku saabsanayd mid caama iyo mid khaasa calaa kulli xaal waxaa lagu dhisay asarka cali laga soo warinayo waxaan se filayaa salaam keliya waa ku filan tahay in laga salaamo asarka calina waa ka sixadiisa laga hadlay saxaabada nebigana sala allahu alayh wasalam nebiga markay u yimaadaan inay salaan ku gaar yeeli jireen dadka kalena salaan kale ay salaami jireen waxay u baahan tahay riwaayo iyo xadiis in loo hayo wallahu aclam wax xadiisoo saa sheegayana ma arag dadka qortooda waa inaanu ka soo tallaabsan dadkii inuu dhibo maaho u soo jiidho dadkii u ka taltallaabsado ee majlisku meeshuu ku dhammaaduu fadhiisanayaa inuu shiikhu u idmo inuu soo hormaro mooyaane ama dadka markaa xaadirkee joogaa lisaanulxaalkooda uu ka garanayo inay jecel yihiin inuu soo hormaro ama ka raalli yihiin haddii kale waa inuu markaa meeshuu ku dhammaado majlisku waa inuu fadhiistaa saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam nebiga markay u yimaadaan waxay fadhiisan jireen meesha majlisku ku dhammaaday fadhiisan jireen majliska waa laysku dhadhowaan jiray sida inagu u fadhiisanno kale looma fadhiisan jirin xalqad waageeraa loo fadhiisan jiray waa laysku dhadhowaan jiray yacni waxa weeye saasaa xalqadu isu daba joogi jireen in ruuxba meel fadhiista lama samayn jirin sunnadii majliska waa khilaafsan tahay sunnatulmajlis waa khilaafsan tahay sunnatulmajlis waa in laisku dhadhowaado waana in xalqad loo fadhiisto xalqaduu waa inay kala dambeeyaan sidaas waa inay noqdaan xadiis baa ku soo arooroo can jaabir ibni samurata qaala kunna idaa atayna anabiya sala allahu alayh wasalam jalasa axadunaa xaysu yantahi jaabir ibnu samura wuxuu yidhi waxaannu ahaan jiray markaanu nabiga u nimaadno sala allahu alayh wasalam midkaayo wuxuu fadhiisan jiray meesha majlisku dhammaado abu daawuud iyo tirmidii baa soo wariyey waana taxsiiniyey tirmidi sheekh albaani laftiisu waa taxsiininaya wuxuu odhanayaa xadiiska sanadkiisa dacfi waa ku jiraaye laakiin shaahid kalaa jira shaahidkaa keliya isagaa la ysku quweynayaa xasanun ligayrihi buu noqonaya ruuxna meeshiisa ka kicin maayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yuqim axadukum akhaahu min majlisihi suma yajlisu fiih laa yuqim axadukum akhaahu min majlisihi yacni midkiin yaanu ka kicinin walaalkii majliskiisa yaanu ka kicin suma yajlis fiihi dabeedna markaa u fadhiisto yacni meesha ayaanu fadhiisanin meesha intuu ka kiciyo yaanu fadhiisanin ibnu cumar xadiiska markuu soo wariyey dhaqankiisu wuxuu ahaa iska daa inuu ka kiciyo haddii cidi uga kacdo ma fadhiisan jirin meeshaas waa fahmu xadiiska ka fahmay qaala saalimun mawla bni cumar radia allahu canhum fa kaana arajulu yaquumu libni cumara falaa yajlisu fiih wuxuu ahaa nin markaa mid uga kaca ibnu cumar meel markaasaa ibnu cumar aanu fadhiisan jirin meeshaas meeshaas ma fadhiisan jirin kaannahu is yidhi yacnii haybadda ay kaaga kaceen ee kaa haybadaysteen daraaddeed baa waxay ka dhigan tahay kicinaad ka kicisay saas aawadeed tawarrucan ayaanu meeshaa u fadhiisan jirin marka haddii xataa cid uga kacdo waa ynaanu meeshaa fadhiisan wuxuu ka soo reebay laakiin sheikhu inay maslaxa dadka xaadiriinta ugu jirto meeshaa inuu fadhiisto looga kacayo loo doorbiday amaba shiikhu u amro taas wuu ka soo reeboo wuxuu odhanaya markaa waa fadhiisanaya wuxuu kaloo shiikhu tilmaamay xalqadda bartankeedana ma fadhiisanayo daruura inay keensata mooyaane oo xadiis nahayiyaa soo arooray can xudayfata anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam lacana man jalasa wasata alxalqa xudayfe waxaa laga soo wariyey in rasuulku sala allahu aleyh wasalam nacdalay ka xalqadda bartankeeda fadhiista inuu nacdalay abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey nawowina riyaadu saalixiinka ayuu ku taxsiininaya odhanaya waa xadiis xasana waa xadiis xasana ayuu odhanaya ha yeeshee albaani baa khilaafo wuxuu odhanaya waa munqatico abaa mijlis oo taabiciga soo wariyey waa laaxiq ibnu xumayde kama maqal xudayfo waxba kama maqal sida yaxya ibnu maciin ba uu yidhi marka inqitaac baa ku jira waayo raawiga xudayfe ka warinaya xudayfe kama maqal waxba almuhim xadiiska sanadkiisu haddaanu asixin masaladu markaa ma noqonayso taxriim mid laga qaadanayo noqon mayso taxriim in laga qaataa waxay ku xidhan tahay sixada xadiiskay ku xidhan tahay wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay laba saaxiib ma kala dhex fadhiisanayo oo ma kala farqinayo in iyagu u oggolaadaan mooyaane xadiis baa wuxuu ku soo arooray laa yaxillu lirajulin an yufariqa bayna snayni ilaa biidnihima uma xalaal aha ninna inuu laba kala kaxeeyo in ayagu u ogolaadaan mooyaane si kale xalaal uguma aha inuu kala kaxeeyo abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey tirmidina waa taxsiiniyo waa xasan buu yidhi albaanina wuxuu yidhi xadiidku waa xasanun lidaatii waa xasanun saxiix yacni waa xasanun lidaatii saxiixun ligayri riwaayo kaloo abu daawuudina waxay sheegaysaa laa yujlasu bayna rajulayn ilaa biidnihima laba nin dhexdood lama fadhiisto in ayagu ku idmaan mooyaane labadaa loo jeedaa waa laba isku dhow baa loo jeedaa oo boos dhammaystirani aanu u dhaxayn oo la kala farqinayo laakiin hadday kala durugsan yihiin oo boos u dhaxeeyo aan waxba la kala farqinaynin ee marka horeba mufaraqayn ay kala yihiin xaalka caynkaasa inaad kala dhex gashaa dhibaata kuma sugnayd laakiin laba isku dhow oo la kala kaxaynayo idankooda la'aanteed ha ku kala kaxaynin baa loo jeedaa calaa kulli xaal ashyaada qaarkood culammadu waxay ka qaataan yacnii iidaaga in loo diidaayo imka dadka in laga soo taltallaabsado oo kale dadka inay dhibsadaan baa laga yaabaa maalinta jumcadoo kalena axaadiis waaba ku soo aroortay dadka inaan laga tallaabsan oo la jiidhin waa ku soo aroortay marka kuwaasoo kalena waa ka qaataan mutlaqul iidaaga ku sugan oo dhibta ku jirta daraaddeed oo dadku ay dhibsanayaan in ruuxa muslimkaa ruuxu u dhibaana aynay u bannaanayna taana waa ka daliishanayaan faslun wa yenbagii aydan an yata'addaba maca rufqatihi wa xaadiri majlisi shaykhi waxaa haboon aydan noqoshaynu ku noqonnay an yata'addaba inuu ka edebsado ayaa habboon maca rufqatihi dadka uu la rafiiqa yahay ee asxaabtiisa ah wa xaadiri majlisi shaykh iyo majliska shaykha dadka fadhiya inuu ka edebsadaa fiican aadaab iyo ixtiraam kula dhaqmo fa ina dalika taadubun maca shaykhi waayo taasi waxay tahay edebsi weeye shiikha markaa la jirkiisa uu ka edebsanayo bimacnaa shiikha edeb uu ka edebsanayo weeyaan wa siyaanatu limajlisihi waa ilaalin majliskii shiikha uu ilaalinayo wa yaqcuda waxaa kaloo haboon inuu fadhiisto iyo ta'addabay ku cadfan tahay bayna yadayi shaykhi labada gacmood ee shiikha dhexdooda inuu fadhiisto ayaa haboon waxaa loo jeedaa hortiisa inuu fadhiisto loogama jeedo inuu markaa dee hoosta ka soo gala laga tilmaami maayo waxaa looga jeedaa inuu soo hor fadhiista ayaa laga tilmaamaya qicdat almutacallimiin sida dadka markaa cilmiga baranaya ay u fadhiistaan oo kale qaabkaasoo kale inuu u fadhiisto ayaa fiican laa qicdata almucallimiin kuwa cilmiga dadka baraya mucallimiinta ah qaab fadhigoodoo kale aanu u fadhiisan ee sida ardaydu u fadhiisatoo kale waa inuu u fadhiistaa walaa yarfaca waxaa kaloo habboon inaanu sare u qaadin sawtahu codkiisa rafcan baliiqan kor u qaaditaan baliiqan xeel dheer min hayri xaajatin baahila la'aanteed walaa yadxaka waxa kaloo habboon inaan u qoslin walaa yugsira alkalaama iyo inaanu badinin hadalka min hayri xaajatin baahila la'aanteed walaa yacbasa inaanu ku ciyaarin baa habboon biyaddihi gacantiisa aanu ku ciyaarin walaa hayriha wax kalena aanu ku ciyaarin baa habboon yadkay ku cadfanta walaa yaltafita inaanu milicsanoo daymoon baa habboon yamiinan xagga midig walaa shimaalan iyo xagga bidix toonna min hayri xaajatin baahila la'aanteed bal yakuunu mutawajihan wuxuu noqonayaa mid u jihaystay oo u jeeda lishaykhi xagga shaykha inuu u jeedo ayaa habboon xagga shiikha mid u jeeda inuu ahaado ayaa habboon musqiyan ilaa kalaamihi u dheg raaricinaya hadalka sheikha wuxuu sheikhu ka hadlayaa aadaabta uu la imanayo daalibulcilmigu ayuu markaa halkan kaga warramaya oo fasalkan aadaabta fadhiga iyo siduu u fadhiisanaayo iyo marka uu fadhiyo sheikha hortiisa waxa uu yeelaayo iyo waxa markaa loo diidayo ayuu sheikhu ka warramaya waa mida waa inuu iska ilaaliyaa dadka markaa xalqadda la jooga cilmiga la baranaya inuu dhibaateeyo ama ixtiraam darro kula dhaqmo waa inuu taa iska jiraa si aadaabi ku jirto oo ixtiraam ku jiro waa inuu ula dhaqmaa majliska shiikhana waa inuu ixtiraamaa waayo waa edabsi uu shiikhii ka edabsanayo taasina waa ixtiraam lilcilmi waa cilmiga oo la xurmaynayo oo la qadarinayo wey wuxuuna u fadhiisanayaa shiikha hortiisa sida ardaydu u fadhiisato sida macallimiintu u fadhiisto u fadhiisan maayo marka waxyaalahay culammadu diidaan waxaa ka mid a ah in xalqadda cagaha lagu soo dhereeriyo oo shiikhii inta lasoo hor fadhiisto ama xalqaddii markaa yacni lasoo fadhiisto goobada ahayd ee shiikhu fadhiyey in cagaha markaa lagu dhereeriyo ta noocaasa culammadu waa diidaan waxay yidhahdeen waa ixtiraam darro waa inu addimadiisa laabtaayo arday weeyaane oo markaa addimadiisa laabta cudurdaar hadduu jiro oo laabitaanku uu dhibayo waa inanu shiikha hortiisa soo fadhiisan waa inuu markaa gees yacni dambe fadhiistaa laakiin xalqadda hore intuu soo fadhiisto inuu cagaha dhereeriyo walow cudurdaar baa hala waa ixtiraam darray culammadu yidhaahdeen aadaabtii cilmiga markaa waxa ma aha waa inuu addimada laabtaa codkiisa sare u qaadi maayo qaaditaan aada sare ugu qaadi maayo bimacnaa hadduu xataa shiikha wax weydiinayo waa inu codkiisa hoos u dhigaa oo qadra alxaaja bes inta loo baahan yahy waa inu sare u qaadaa haddii markaa hadalku aanu shiikhu hadlaynin ou ruux la yaro hadlayo waa inuu markaa lafteeda hoos u dhigaa codka xalqadda markuu joogo waa inaanu iska qosqoslin yacni waxaa iman kara danni ku saabsan inuu shiikha ku qosliyo oo ixtiraam darro ayaa soo geli kara ixtiraam darro ayaa soo geli kara waxaa dhici karta in lays yidhaahdo shiikha markaa ay laftiisu ku qosliyaan ama masaladu sheegay ayuu la yaaban yahay oo uu leeyahay masaladaasi sax ma ila waxaa jira daxiku inkaar qosolku waa qaybsamaa waa aqsaam yacni waxaa jira markaa qosol istihzaa ah oo dheelleelaa jira mid waxa weeye inkaar oo diidmaa baa jiro wax lagu inkirayo anwaac buu u qaybsamaa marka xaajo yacni keensatay ama shiikhu markaa wax lagu qoslo oo bimacnaa waxa weeye dadku yacni qosol u sababayo oo aan marka ixtiraam darro laga qaadan iyadu waa gaar laakiin haddii kale waa inaynu iska qoslin waxay yidhahdaan bikayri sabab ruuxu inuu iska qoslo maaha weji furnaanta weji furan yahay waa shay kale taasi waa fiicanta laakiin qosolkaa la sheegaya mana hadlayo xaaje la'aanteed gacmihiisa ku ciyaari maayo farihiisa iska jajabsan maayo yacnii iska jeesjeesan maayo bidix iyo midig ee wuxuu noqonayaa mid shiikha u dhegraaricinayo oo hadalka la sheegaayo dhegaysanaya xagga shiikhana u jeeda xaaja hadday keensato waa jeesan karaa laakiin haddaynay xaaja keensanin inuu iska jeesjeesto yacni ma fiicna waayo ihtimaam badan darsiga inaanu siinayn baa loo fahmi karaa xaajadana shiikhu waaba ka soo reebay oo min hayri xaajatin buuli kullu daalika waa aadaab culammadu ay yidhaahdeen waa aadaab mustaxsana aadaab fiican weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk